bismi illahi raxmaan raxiim baabu bayaani laxni walwaajibi fii cilmi tajwiid baabkan wuxuu baab yahay laxniga caddayntiisa iyo kolkaa ma aragtay kolkaa sida waajibka ah cilmu tajwiidkana waajibka ah waajibka cilmu tajwiidku waxa weeye laxnigu waa laba qaybood waa jeli iyo khafi mid kastana waa xaaraam jeligi iyo khafigu labaduba waa xaaraam laakiin tika khafiga maxaa ku jira khilaafaa ku jira oo culamada qaarkeedna waa xaaraan bay culamada qaarkeedna waa karaahiye marka jeli maxaa la yidhaaha jeligu waxaa weeyaan khaa wasanka la bedelo waxaa la bedelahayaa binaha kelimada ayaa la bedelahayaa bedelkaasi kolkaa imise nooc buu ka iman karaa maalanba waa in xarafkiiba xaraf lagu bedelo sida maalanba in haadaa ila khtilaaqa somahin ila khtilaaf waa in la yidhaha oo qaafki maxay loo bedelo fa loo bedelo waa in fatxadii maalanba loo bedelo damo ama kasro ancamta soo maahin waa in ama ancamtu la yidhaaho ama ancamti la yidhaaho waa lami jeliah waa in alxamdu lilaahi soomaaha lilaahi haadi maxay xarakaysanayd kasre sooma waa in la godo ama la kordhabo lilaaha ama lilaahu la yidhaaho sooma arkays waa lami jeliah maalanba waa in maaragtay alqiradata radii la reebo la yidhaha alqirdata maalanba maaragta walaa xaramnaa waa in la yidhaha walaa xaramanaa walaa xaramnaa naari faacil noqon sooma walaa xaramanaana maxay noqonaadii mafcuul bay noqonaysa soo saama marka waa in sidaa loo bedelo lam yalidu walam yuuladu waa in la yidhaha maalan waa laxni jeli abu ah kolkaa maaragtay ku noqonaya laxniga jeligiihi waa inuu binihii wasankii binihiisu waa inuu isbedelo binuhu waa maxay waa wixii lagu dhisay inuu isbedelo oo ama xarafkii isbedelo ama xarakadii ay isbedeshay noqonaysaa waa laxni jeli abu ah kolkaa u noqonaya ama macnihii ha dhima ama yuunan dhimina laba kooraba mid dooni maaragte kolkaa ha ahaadee waa in binihii u isbedelo taasi waa mid oo maalanba mafcal meeshu ka ahaa waa inuu mafcuul ka noqdo mafcal meeshu ka ahaa maalanba waa inuu faacil ka noqdo so ma arkaysid wasankii shaygu waa isbedelay ama xagga xarakada iska bedela ama xagga xarafka ha iska bedeleen ayib amaa khafigu waa khaa curfi uuna oo aan kolkaa wax ikhlaala aan u keenahayn wasanka maalanba waxaa ka mid a ah, waa sifaaddii inuu shaksigu ka tago safiirkiibuuna siinin madkiibuuna siinin idhaarkiibuuna siinin unadiibuuna siinin wixii tazyiinaadka ahaa ayuu kolkaa maaragtay u ka tagay bay ku noqonaysa ama maaragtay kolkaa ziyaadaad buu ku keeno oo sida tatniinu nuunaad nuunkiibu kolkaa maaragtay uu jajabiyey ama taqliidu allaamaad waa arrimo khafi ah oo nin qaari ahoo mutamakin u uu fahmahayba kolkaa maaragta ku noqonaysa taa darteed baa sheekhu wuxuu ku yidhi laa yacrifu lkhafiy siwa lmujawidi wayacrifu ljaliya kulu waaidi jeligayaa garanaya shaksi garanaya eega iyaaku nacbudu haddaad tidhaahdo iyaaku nacbada haddaad tidhaahdo ka ugu yarun baa koodhan waa daaxibisa laakiin ta iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin haddaad tidhaahdo ruux tajwiidka garanun baa ka odhanhaya makhaaribta umaati umaada gujin soo ma arkaysi saas kolkaa maaragtay yihiin bay ku noqonaysa carabka in laga ilaaliyo kolkaa jeliga oo laxniga jeliga laga ilaaliyo waajib sharcia weeyaan ba yidhah laxni jelia inaad qur-aanka ka ilaaliso waa waajib sharci ah waajibka sharcigii waa salaada sooma salaada oo kale iyo soomka oo kale weyaan saas kolkaa ku noqonaya ehm, amaa ka khafiga ah isaga inaad ma aragtee laxnigaa iska ilaalisa ay waa waajib sanaaci ah waajibka sanaaciga ma garanaysaa waajibka sanaaciga aad buu u fara badan yahay waa waajib fani weeyaan waa waajibe fanigu uu keentay bay ku noqonaysa maala ba waajibun calayhim muxatamu qabla shuruuci awala an yaclamuu makhaarij alxuruufi ifaati so sheekh ma odhan maalan haddii uu sheekhu shaksigu uu iskaba garanhayo alfki iyo miyaa lasoo bari mise qur-aanka wuu iska bilaaban karaa wuu iska bilaaban karaa hadduu sadiiqiba u yaqaano wuu iska bilaaban karaa marka waa waajib sanaaci waajibka sanaacigii aad buu fara badan yahay baabuurka inta aan la dhaqaajinin ka hor maxaa waajiba ah? in shaydaan lagu shubo haddaan shaydaan lagu shubo ee waajibkaasi ma waajib maaragtay ilaahay uu kuu cadaabiba m waa waajib shulga markaad cisho qabto ama uu yaruskagobo waa inaad maydho waa waajib waajibkaasi muxuu yahay waa waajibe eh? kabtu haddii kaa go-do inaad tolato waa waajib waajib laguu cadaabiba waa sanaaciisa ma arkaysa waajibka sanaaciga iyo waajibka sharcigaa kala go waajibka sharcigii waa ka nebi maxamed ka yimid sal allahu calayh wasalam waajibka sanaacigiina waa shaygan maaragtay kolka nidaamkaa keenay ka yidhaahay nidaamkaaba waajibiyey soo maqaada ka baqal camal ka noocaasi kolkaa maaragtay ugu noqonay ayb qolyaha qaarkood waxay dhaheen waajibka sharcigihi waa ka ay quraadu si kuliyan ugu kulmeen wax alla waxay quraadu ku kulantay in sidaa loola yimaaday waa maxay waa waajib sharci abay ah dhaheen waxay isku khilaafeenna kolka maaragta wuxuu noqonayaa eh, waajib sanaaciga buu noqonaya waajibkii sanaaciga kolka maaragta saddex qaybood ba uqaybiyaan maalanba shaksibaa dabci ahaantiisaba qur-aanka isaga yaqaana ama suu khaliil u dhegaysanayay buu khaliil oo kale noqdayba suu qaari u dhegaysanay bu isagii oo kale noqday ayib laakin ti idhaar haddaad weydiisid ma garanayo idqaam haddaad weydiisid ma garanayo waxba garanaya cilmiga waxba kama garanayo kaa inaad cilmiga bartaay maxay noqonaysaa waajib anaaci bay noqonaysa xuruuftii u hagaajinaya laakinti cilmigii ma hayo waa waajib sanaacibu kolkaa ku noqonaya waqfiga iyo macnuhu keenhaya ka aan garanaynin ee iska cayrinaya qur-aanka laakiin tii xuruuftiiy wanaajinhaya dee waqfiga ibtidaha inaad bartaa maxay noqon waajib sanaacina noqon masaaisha quraadu ay isku khilaafsan tahay sida waqfu xamza wa hishaam shaksiga aan garanaynin dee eh, maaragta inaad bartaa isagana maxay noqonaysaa waajib eh anaaci baa noqonaysa ilaa quraadi baa isku khilaatay shay mujmacu caleyhi ma waajibka sanaaciga ah, qolyaha qaarkood saddexdaa meelood ayay kolkaa ka keeneen bay ku noqonaysaa taa isagoo si guud ahaan manugu noqono laxniga jeligiihi midna looguma cudurdaaraya shaksigu inuu caama yahay mooye oo una kuba baraarugsanayn mooye ama u kari waayo mooye ninna looguma cudurdaarayo laxniga khafigana culimada qaarkeed waxay dhaheen isaga naftiisa midna loogu cudurdaari maayo laakin ninkaan loogu cudurdaari waa ninka waa ninka de wixii garanaya maalan ma macalin buu ku yahay haddaad macalin ku tahay ilaa wa ilaa ka khafiga ah inaad ka dheeraataad ceeb maaragtay kolkaa waa waajib bay kugu noqonaysaa soo garanaysa haddii aad wanaajin kartid inaad waaluma jira ama shaksiga iskacaamiga ah kaas isaga maaragtay ka khafigaa ah, rubamaa yaquunu macduuran saasay culamo badan leeyihin waddadaasa ugu yarahaba walaxnu laxnigu qismaan laba qaybood weeye jaliiniyun wa khafiyun weeyaan kulli ku xaraam weeyaan maca khilaafi khilaaf mucrim xaaraam yahay oo fil khafyi ku sugnaaday ama aljali fakhaau gaf wey oo filmabnaa wasanka lagu gafo sawaa waxaana siman khalla haddii uu ku dhibo ku dhimo bihi laxniga almacnaa macnaa aw mase laa yakhlu ama una ku dhimin almacnaa macnaa ama alkhafyi fakhaau weyaan oo fi lcurfi curfiga kelimada iyo quruxda kelimada kolkaa lagu gafo iyo sidii loo yaqiinay eega maxay ahayd xageed ka timid soo ma ahayd hadduu ruuxu yidha hagee xagiid ka timid xarafka curfigiisiibuu ku gafay kolkaa ku noqonaysa fi lcurfi curfka waa in lagu gabo min gayri ikhlaalin dhamadeeye ka tarki lwasfi sifadii oo laga taba weyaan oo maala qaala llahu tacaala baa yarsade qaala llahu tacaala soo ma arkaysa sifaadii buu ka tegay laa yacrifu lkhafiya ma garanayo siwa mujawidi mujawidka mooye oo yacrifu ljaliya waxaa garan kulli waaxidi ma garanaya siyaanatu lafdi lafdiga oo laga dhowra can iljali yadcuunahu waxay yidhaaheen bilwaajibi alsharciyi bay kolkaa maaragtay ku magacaabaan wa sawnuhu sawnkiisa can ilkhafiyi laga dhowro khafiga almushaaci la faafiyey yadcuunahu waxay ku magacaabaan bilwaajibi sanaaci bay ku magacaabaan wa qiila waxaa la yidhi ina alwaajiba waajibka alsharciya sharcigii maa ka weeye fiihi ku sugnaaday ijtimaacuhum kulanka quraadu sawiyan si simanna uu kolkaa ma aragtay uu ugu kulmay bay kolkaa ku noqonaysaa wlwaajibu haaniina ay sanaaci baa loo jeedahay calaa alaatin buu qaybsamaa oo min alanwaaci ah tacliimu man mid beridi weeye bidabcihi dabkicigiisa yujiidu ku tajwiidinayaan qiraatan qiraao ku tajwiidinayaan qiraatan buu maaragtay isagu abiicadiisa ku tajwiidinayaan marka axkaamti baa la barahaya taasi waa waajib awlase shanu shanigiisu waxa weeye ataqliidu canjilid canjilidiibuna ku wanaajiyey laakiin ti axkaamti ma baranayo axkaamtibaa deetana la baraya waajib sanaace weyaan aw amse kaana labadaas waa islamid soo aw amse kaana wuxuu ahaaday min xukmi lwuquufi wuquufta xukumkeeda yudraa mid la barahaya ayuu ahaaday waad baraysaa de inaad bartaa waajib bay kolkaa maaratay kugu noqonaysaa aw amase min masaail ikhtilaafi lqura quraada ikhtilaafkeeda masaaisheeda maaragtay mid la barahaya ayuu ahaaday dee barintaasi waajib bay kolkaa noqonaysaa almuhim waajibka sinaacigi qolyaha qarkod waa saddex saddexaas waa maxay nin qur-aankii tajwiidinaya ama shaksi ha canjila ama ayuuna canjilina oo axkaamtii ay ka maqan tahay baa la baraya barintaasi waa waajib sinaaci nin waqfiga iyo ibtidihii macnihiisa aan garanaynin baa la baraya Ah waaa la barhaya masaail اkhtilaafi quraai baa la baraya sadcaas maxay noqonayaan waajib sinac qola saasay tiri wallahu acla waclam waxkam alxamdu lilah